kufaartii kismaayo kuwalaa midooway kaminkii jameeco kuwalaa hulaayay haddee kuwaana qaadan kaminkii jameeco haddee kuwaana qaadan kaminkii jameeco kenyaatiga kuduulaa saqdiri haweenkii saadiina weerara gododkii mombaasa baktidood ku shuubaa gododkii mombaasa baktidood ku shuubaa dowladda ridaada kuwa soo dagaalgeliyey waqtigooda dhammaade kiristaankii faransa dulliyaa ka muuqde waqtigoodaa dhammaadee dulliya ka muuqde waqtigoodaa dhammaadee dhabarka ka toogta cadowgii islaamka kuwaa madax kaaga toogta fagaarihii islaamka madax kaaga toogta fagaarihii islaamka madax kaaga toogta